بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله حنكب الله بنا إن شاء الله آيات اللحدنات إلى آيات تضباطني أفر سورة النساء آيات داهر وحي أحيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم alla iyo rasuulka adeeca iyo maamulka dadka haya marka dadka adeeca laleeyahay fain tanaazactum fi shayin fariduuhu ila allahi warasuul waa culimada dadka maamulka haya iyaga maamulkaa looga dambayn aayadan marka waxaa laleeyahay alam tara ma ogaatay nabiyullaahi maxamedo migaagusama gaadhay ila ladiina kuwii yazcumuuna sheeganaya anahum iyagu aamanu inay rumeeyeen bimaa kii unzila ilayka lagu soo dejiyey waa munaafiqiinte wamaa shayna way sheeganayaan unzila lagu dejiyay min qablika adiga hortaa yuriiduuna waxay doonayaan an yataxaakamuu inay isu maxkamad geeyaan ila daaquuti shaydaamaha dadka yani shaydaamaha awey shaydaankii rasmigaa ma aha walxaal qad umiruu la amray an yakfuruu inay ka gaaloobaan oo diidaan bihi shaydaanka wayuriidu shaydaanu sidiisaba shaydaanku wuxuu dooni an yudilahum inuu lumiyo dalaalan dalaal baciidana fog dadka muminiin baanu nahay leh iyo dadka kutubihii horaanba rumaynay leh oo haddana shaydaan isu maxkamadgeynay waxay ahayd nin yahuuda iyo nin ansaara isqabsaday <clears throat> ninkii yahuudka aha wuxuu yidhi aan maxamed isu geyno wuxuu garanayaa nabigu inuu xaq xukumi yuu garanuna laaluus qaadanayn kii kalena wuxuu yidhi kacab binu ashraf aan wuxuu qaadan inuu wuxuu ogyahay inuu kaasi laaluush qaadanayo ninkii yahuudka ahaa baa yidhi kii ansaariga ahaa baa yidhi kacbina sare kana wuxuu yidhi maxamed aan isu geyno isagu dhihi maaye sidaasaa yaa dhacday waa loo sheegay nebigii baa loo sheegay marka kuwaasaa lala hadlayaa wey dadka ehlu kitaabka sheeganay iyo dadka muminiin baanu haynay ee shaydaanka shaydaanku waxa wey kacabinu ashraf wey alam tara ma ogaatay mase ka war heshay cilmigaagusa ma gaadhay ila ladiina ku yazcumuuna sheeganayay anahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa unzila ilayka wixii laguu soo dejiyey oo munaafiqiinta ah wamaa shayna inay rumeeyeen unzila la soo dejiyey min qablka hortaa oo yahuudda ah kuwaasoo yuriiduuna dooni an yataxaakamuu inay isu dacwadgeeyaan isu xugum geeyaan ila daaquuti shaydaanka waxaa daaquud la yidhaah wax kastoo alla sokadii waxa weeye la caabudo lagu dabafaylo ilaan qofka laga laga eh, xukunkiisa la qaatay xukun aan waa shaydaan waqad umiruu waxaana la amray an yakfuruu inay ka gaaloobaan bihi daaquudka wayuriidu shaydaanu shaydaankuna sidiisaba wuxuu rabaa an yudilahum inuu lumiyo dadka dalaalan baadi mubiinan oo cad waidaa qiila markii lagu yidhaahdo tacaalow u kaalaya ilaa maa anzala alla wuxuu soo dejiyey iyo waila rasuuli rasuulka u kaale markii la yidhaah ra-ayta waad arkaysaa almunaafiqiina munaafiqiintu yasuduuna inay jeedsanayaan canka xaggaaga suduudan jeedsi markii la yidhaahdo munaafiqiinta siday meelaha u joogaanoo sidii dadka wax lamida ah isaga dhigayaan markii la war sharciga islaamka aan isu geynoo nabiga u tagno way jeedsanoo madaxay meermeerin wey sidaa waa sidaa hadda ina haysato oo distoorka waxaa la yidhaah hadii laisu dacwadgeye distoorka hadii laisku dacwadgeye waa shaydaan ninkaasi distoorka wax ku xukumaayo in sharciga islaamka waxba ku xukumin waa shaydaan wey waidaa qiila lahum markii lagu yidhaahdo tacaalow kaalaya ilaa maa anzala allaahu alla wuxuu dejiyey oon xaggaa isu xugubgeyna waa ila rasuuli rasuulka kaalaya oo rasuulku hayna kala bixiyo ra-ayta waad arka almunaafiqiina munaafiqiinta yasuduuna inay jeetaan canka xaggaaga suduudan jeeti oo ay meel kale aadayaan fa kayfa hadaba kayfa xaaluhum xaalkoodu waa sidee idaa asaabathum markay asiibto musiibatu balaayo nabadgelyo la-aan iyo wax ku dhaco bisababi maa shay sababtii qadamad aydiihim gacmoodu hore marsadeen dembigoodii dartii markay musiibo ku dhacdo uma jaa ay kuu yimaadaan nabiyullaahi maxamedow yaxlifuuna iyagoo ku dhaaranaya bilaahi alle in aradnaa ulama anaan jeedin yahuuddaa iyo dadkaanu u tegtegayno ulama jeedno ilaa isaan samafal un aanu dadka soo dhaweynayn iyo tawfiiqan iswaafajin yani waaba soo dhaweynaynaa bay leeyihin marka waxaa weeye munaafiqiintu meelahaasay marmari oo nabiga isgarab marin yahuudi iyo dadkaasay la soo shirayaan markay dhibaata ku dhacdo iyo nabigii u imanayaan markaasay u cudurdaaranayaan meelahii aanu ku maqnayn ixsaan iyo wanaagun baan uga jeednay jeeddo kale maana lahayn inuu nabigu gargaar siiyay rabaan oo gargaaro marka marka tahay waa xaalad fashilan wey waxaan ay sheegayaan maxay hore maxay u maqnaayeen muslimiinta maxay ula duuli waaye maxay ula joogi waaye fa kayfa xaalkoodu waa sidee idaa asaabathum markay asiibto musiibatu balaayo oo abaar iyo jiri iyo baahiya ku dhacdo bisababi maa shay sababtii qadamad ay horumarsatay aydiihim gacmahooda yacni waxay iyagu la yimaadeen wey gacmaha waxaa looga cabirayaa afcaasha inta badan baa gacmaha laga qabtaa marka qof kastana dhibaatada ku dhacda waa dembigiisa uma jaa dabadeedna ay ku yimaadaan yaxlifuuna iyagoo ku dhaaran bilaahi alle in aradna ulama anaan jeedin maqnida aanu kaa maqnayna yahuuda aan la joognay ilaa ixsaanan sabafal iyo haddii waa dad bani aadamahe iskala sheekaysta iyo wa tawfiiqan iswaafajino aanu adigana sitaa wanaaggaaga u sheegayn ulaaika kuwa noocaasihi aladiina kuwa yaclamu alla uu og maa fi quluubihim qalbiyaalkooda wax ku sugan faacrid canhum iskaga jeestaa nabiga l waaas wax lala hadlo lala buuqa ma ahee faraha ka qaad wacidhum wacdi waqul lahum waxaad ku tidhaa fii anfusihim hoos ahaan idinkii iyaga keligood qowlan qowl baliiqan oo xeel dheer waxaa weeye annasiixatu fi lmalay fadiixa baa la yidhaha carabtaa tidhaa shir dhexdii haddaad ruux ugu naseexayso ood wax ugu sheegto waad ceebaysay ruuxii marka si aynu kaaga boodin hoos ahaan wax ugu sheeg laakiin iskaga jeeto waxba ha la murmin oo faraha ka qaado banaankooda ah ha iska joogeen laakiin hoos wax uu sheegsa ha kaga hadhin kuwa noocaasihi waa munaafiqiinta hadda haddana way joogaan ogow alladiina kuwa yaclamu alla uu og yahay maa fii quluubihim qalbiyaalkooda waxa ku jira faarid canhum iskaga jeedso macnaha hala murmin oo hala hadhadlen faraha ka qaad dad maaha ilen lalama murmo dadka nin shaacir baa yidhi nin iimo caay baan arkayo faqul famadaytu uma qultu aniga ba iima jeedaan lan hadduu la imkaa la hadlo isagoo kaloo noqonaya faraha ka qaad baa lay wacidhum wacdi baa lay waqul lahum waxaad u tidhaahdaa fii anfusihim naftooda qowlan qowl baliiqan oo xeel dheer oo yani wax taro oo macnihiisa ay fahmaan usheeg inagana wuu inaga joogayo dadka waxoogay diinta isgargarab mariya inaad sidaa u waaninaa la rabaa hoos ahaan wax u sheego wamaa arsalnaa ma anaan dirin buu alla yidhi min qabli ka hortaa maan dirin min rasuulin rasuul ma anaan dirin ilaa liyudaaca in la adeeco un mooye biidn ilah ilahay idankiisa yani ilaahay baa idankiisa yaa lagu adeeci in ilaahay baa qadaraya in la adeeco macnaha nabi kasta oo la diro ujeedada laga leeyahay waa in la raaco uma arsalnaa ma anaan dirin min rasuulin rasuul ma anaan dirin ilaa liyudaaca in la adeeco un baanu u diray biidn illaahi ilaahay iraadadiisa iyo waafajintiisa walow anahum iyagu id wakti dalamuu ay dulmi sameeyeen id wakti dalamuu anfusahum naftooda ay dulmiyeen jaa-uuka hadday kuu iman lahaayeen fastakfarullaha alla ka qufraan dalbi lahaayeen fastakfarullaha alla ka qufraan dalbi lahaayeen wastakfara lahum rasuulu rasuulkuna u qufraan dalbi lahaa lawajadullaha alla waxay ka heli lahaayeen tawaaban tooba aqbale raximan oo naxariista wey markay dembiga sameeyeen oy meelaha dembiga ku sameeyeen hadday meelaha ayna dembigii la joogan inta ku yimaadaan oo toobo keenaan oo alla ka qufraan dalbaan oo rasuulkuna u qufraad dalbo ilaahay tawaaburaxiim bay ka heli lahay rasuulka hadday inta u yimaadaano tooba keenaan rasuul noo duceey yidhaahdeen iyaguna toobo keenaan allah waa u dembi dhaafilha marka sidaasoo kale qof kasta oo dembi sameeyey intuu masjidka tago allihiisa u tooba keeno alla uu ka tooba aqbalay walow anahum iyagu id wakti dalamuu ay dulmiyeen anfusahum naftooda dulmiga nafsiga waxaa la yidhaah qofka dembiga isaga ku kooban ee cid kale aan gudbin jaa-uuka hadday kuu iman lahaayeen fastakfarullaha alle ka qofraan dalbi lahaayeen wastakfara lahum rasuulu rasuul allaan u qofraan dalbi lahaa lawajidullaaha alle waxay ka heli lahaayeen tawaaban tawba aqbale raxiiman oo naxariista falaa warabbika falaa warabbika falaa may waa dhaar wey falaa sidaa ma aha ay iyagu moodeen warabbika rabbiga hataa yuxakimuuka ilaa ay kaa xaakim yeeshaan fii maa shajara wixii ka khaldama baynahum dhexdooda uma laa yajiduu ayna helin fii anfusihim naftooda xarajan wax cidhiidhi ah mimaa ay ka cidhiidhi qabaan qadayta aada xukuntay oo yusallimuu ay hogaansamaan tasliiman hogaansa ayaddu waxay ahayd zubayr binu cawaam binu khuweylid binu asad oo nabiga inaabtigii ahaa casharatulmubashiriintiina ka mid ahaa nabiga eedadiina dhashay oo inaabtigi ahaa iyo nin ansaar ah, ya beere isku lahayn isku xiga kalibaa marka soo dhex xagga sare waxaa xiga zubayr baa xiga nabiga u yimaadeen oo waxay dhiheen kala xukun nabigu wuxuu zubayr intaad beerta waraabsato jaarkaagana u siidaa marka zubayr markuu la hadlayo aad yani biyaha u xidhin markay beerta ku qooyaan siida anahu ibnu camika ibnu camatika waa ina indhaha darteed miyasa saa ugu xukuntay buuri in eedaha inuu yahay darteed miyaad saa ugu xukuntay buud markaasuu uhi zubayro intaad biyaha sii daysato markii jidaarkaagu buuxsamo geeduhu wada buuxsamaan kadib sii daabuud xaqaaga ka oofsuyd marka hore nabigu zubayr buu xaq badan ka qaaday ayaddu kaasay tilmaamaysa marka qof kasta oo xukunka alle aan raalli ka noqonin waa sidaa wey falaa xaaladdu sidaa ay moodeen ma ahee war rabbika rabbigaabaa nebi moxamed ku dhaartay laa yuminuuna ma ayna rumaynin yani iimaan mala hataa yuxakimuuka ilaa ay kaa xaakim yeeshaan fii maa shajara baynahum dhexdooda wixii ka khaldama uma laa yejiduu ayna helin fii anfusihim naftooda xarajan wax cidhiidhi ah mimaa ay ka cidhiidhyan yihiin qadayta aada xukumtay wayusallimuu ay hogaansamaan tasliiman hogaansa walow annaa anagu katabnaa haddaan ku waajibina calayhim dushooda an iqtuluu anfusakum naftiina laaya markaad toobo keenaysaan awikhriju ka baxa min diyaarikum guryihiina maa facaluuhu ma ayna sameeyeen saxaabada lala hadlaya ilaa qaliilun in yar mooye oo minhum iyaga ka mid a walow anahum iyagu facaluu hadday samayn lahaayeen maa yuucaduuna wixii lagu wacdiyey oo yeeli lahaayeen bihi maaga lakaana wuxuu ahaan lahaa yeelidaa ay wacdiga yeelaan khayran lahum kii u khayr badan wa ashadda adag tasbiitan xagga sugnaanta ay xaq ku sugan yihiin nin yahuuda wuxuu ku baanu iska dilay oo toobadana laga dilay toddobaatan nin yaana laga dilay markaasuu eh, saxaabada qaarkeed baa yidhi haddii anaga nala amro inaan nala laayo inaanu isdilo haddii nala amro waan yeeli lahayn laakiin alxamdulilah ilahay baa naga saamaxay buui marka saxaabada naftooda dila lama dhihin laakiin guryahooda waa laga saaray muhaajiriinta guryahooda waa laga saaray wayna yeeleen oo way hogaansamayeen walow anaa anagu katabnaa calayhim haddaan ku waajib yeelno oonu nidhaahdo an iqtuluu ey iqtuluu dila anfusakum naftiina dila islaaya aw ikhrujuu ka baxa min diyaarikum guryihiina maa facaluuhum ayna sameeyeen ilaa qaliilun in yaroo minhum iyaa kamid abubakar ah sadiiq kamid yahay mooyaane walow anahum iyagu facaluu hadday samayn lahaayeen maa yuucaduuna wixii lagu wacdiyey bihi maagu ay ku dirmi lahaayeen oo wacdiga qaadan lahaayeen lakaana lahum wuxuu ahaan lahaa lakaana khayran lahum khayr buu ahaan lahaa wa ashadda kii adag buu noqon lahaa tasbiitan xagga waidan haddii wixii la amro iyo wacdiga ay qaataan idan la ataynaahum waan siin lahayn min ladunaa xagga iyaga ajran ajra cadiiman oo weyn wala hadaynaahum waan ku hanuunin lahayn siraadan jid mustaqiiman oo toosan aayaddu waxay u taallaa qof kasta oo wacdiga qaata qof kasta oo qur-aanka kariimka ah ku wacdooma qof kasta oo sunnada nabiga yeela allah subxaanau watacaala hanuun buu usii kordhin wadada toosku ku dhici waidan hadday markaa laataynaahum waan siin lahayn mid ladunaa xagga iyaga ajran ajr cadiiman oo weyn walahadaynaahum waan hanuunin lahayn siraadan jid mustaqiiman oo toosan waman yuic illaaha alla qofkii adeeca warasuul rasuulka adeeca fa ulaaika kuwaasi maca aladiina kuwii macooda weeye ancama allaahu alla u nicmeeyey calayhim dushooda oo min anabiyiina ambiyada ah wasidiiqiina kuwa sidiiqiintae runtooda ka iyo shuhadaai kuwa shuhadad aho alla dartii u dhintay iyo saalixiin dadka wanaagsan waxasuna waxaana wanaagsan ulaaika kuwa rafiiqan rafiiq ahaan alla ilaa dad dalla rafiiq nin saxaabadii baa waxay dhaheen nin saxaabi aan nabiga ku yaa rasuul allah hadda waad nala joogtaa waa ku arkaynaa waa kugu raaxaysanaynaa la joogaaga dee markaad dhimato adigu dee martabadaadu way sarraysaa sidaynu ambiyada iyo saalixiintaad meel la joogeysaan marka darajo ahaan meel la tegi mahayaan ee way isu tegi karaanoo isku jannaday wada gelayaan markay jannada wada galaan dadka koraa dadka hoose usoo dhaadhici oo wana soo booqan nabigiibayba la joogaan iyo saalixiintii way allah wuxuu leeyahay waman yudic illaaha alla qofkii adeeca war rasuula rasuulka adeeca fa ulaaika kuwaasi qiyaamaha markii la tago maca aladiina kuwii macooda ancama allaahu calayhim u nicmeeyey oo jannada meesha u sarraysay oo min annabiyiina ambiyada ah wasidiiqiina kuwa aad wax u rumeeyey ah sida abubakar sidiiq oo kale iyo washuhadaai kuwa shuhadada ho alla darti u dhintay iyo wasaalixiina dadka wa wanaagsan oo dhan oo quraanka kariimka ku camal fala waxasuna way wanaagsan yihiin ulaaika kuwaas rafiiqan rafiiq ahaan nabiyullaahi maxamed iyo ambiyadii iyo shuhadadii adoo meel la tegey rafiiqa ka fiican xaguu ka imi marka maxaad ku heli wadadoodii mar jannadun baad wadagelaysaan waadna is arkaysaan maalin iyo habeen daalika kaasi isagoo saalixiinta iyo shuhadada iyo meel lala galo alfadlu fadli wey min allahi alle xaggiisa ka oo camalkaagu in kastaba ha batee fadligaa ma helaysid ilaahay baa kugu tafadulay camalkaagu haddii lagaa aqbalo jannadaad ku geli laakiin adaan ambiyadii iyo shuhadadii iyo aada isaragtaan ood la joogtaan fadlu min allah wey dalika ambiya la gelidda iyo sidiiqiintaas la joogidoodu alfadl wey min allahi ka ahaaday wakafaa bilaahi allah ku filan caliiman ogaalnimo xog ogaalnimo allah baa ku filan ilaahay baa caliima kafaa bada ka dambaysa ismiga ka dambeeya waa faacilkii kafaa bilaahi allah baa ku filan caliiman ogaan in wax la ogaado allah baa ku filan yaa ayuha khuduu qaata xidnakum digtoonidiina qaata fanfiruu baxa hubaatin koox koox u baxa aw infiruu baxa jamiican dhammaan oo culweyne u baxa way khuduu xidnakum waxaa wey markaad duulaysaan digtooni qaatoo hubka badsada dadka badsada nimankaa aad ku duulaysaan bal xaaladoodu waxay tahay wax ka ogaada waa digtooni wey laakiin haddaad uun intii isashaaba iska dhaqaaqdo iyago qoladaa waru haynin de waa la marka si digtoon oo firfircooni ah ood qoladaana balxaalahooda wax ka ogtihiin idinkuna aada is-abaabusheen sidaa yeelaan la yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii khuduu qaata xidrakum digtoonidiina qaata wax iska hubsada is-abaabula fanfiruu baxa subaatin koox koox waa sariyada waxaa la yidhaahda colcol yare subaatin koox koox u baxa awinfiruu u baxa jamiican dhammaanba waina minkum waxaa idinka mida ah, laman axad baa idinka mida ah, layubaiana culus marka ficilku waa hamzuu leeyahayo abaa wey ficilku marka inuu tallaabay ahayd marka wuxuu culaysinayaa isaga naftiisii iyo dadka kale heli karo war maashe maxaan ka doonayna maxaa lainagu laynaya iska yar gabano waxba sahay qaadan mahayo waxawey wuu cagajiidi wey ina minkum waxaa idinka mida ah laman dad baa idin kamid la yubadiana culus oo aan baxayn firfircoonayn fain asaabatkum hadday idin absayto musiibatun balaayo oo jab iyo layn iyo ay idinku dhacdo oo laidin soo jabiyo qaala wuxuuhi qad ancama allah alla wuu ii nicmeeyey calaya aniga dusheeda idlaku macahum ma cod ahayn shahiidan ku goobjoog alla ilaha horeaan u tashaday sidaa waan garanay waan tashaday al taladii ma saasoo dheh hadday dhibaateedu ku dhaca fain asaabatkum hadday idin asiibto musiibatun dhibaato qaala wuxuu dhihi ninkaa cuslaaday munaafiqa ahi qad ancama allaahu calaya alla waa ii nicmeeyey id wakti buu alla ii nicmeeyey lam akun aan ahayn shahiidan macahum macooda goobjooga colkaa walain fadlun khayr hadduu idin asiibo haniime iyo guul aada soo noqotaan oo min allahi alla xaggiisa ka hatay layaquulanna wuxuu dhihi kaa lam takun sidii ahayn baynakum wa baynahu dhexdiina e, mawadatun maxaba ahayn yaa laytanii tolla-ay kuntum aan ahaada macahum iyaga macood oo fa afuuza aan guulaysto fawzan guul cadiiman oo weyn oo haniimada wax ka hel dhibaata markay idinku dhacdo waa alxamdulilah aleele tala ima seegin buu dhih khayr markaad heshaanna sidii idinkoon isba aqoonin idinkaba idinkamid ah ninkii idinla joogayba maaha udheh alla tolla haddaan la joogi lahaa oo aan guulaysto oon xoolo badan aan helo munaafiqiinta wey waxa wey ninka qofka munaafiqi dadka uu la joogo aada u dhexgeli mahayo oo meelahaasu ka joogiyo markaasi inuu la qabiil yahay isuma arkaba isku cid yihiin walain asaabakum hadduu idin asiibo fadlun khayr haniimo iyo guul minallaahi alla xaggiisa layaquulanna wuxuu dhihi kaa takun sidii isagoyna ahayn baynakum wa baynahu isaga dhexdooda mawadatun jacayl iyo aqoon yaa laytani tollae kuntu maan ahaado macahum nimankaa duulay soo qaniimaysa macooda fa afuuza alliibaano fawza liibaan cadiimana wey oon tollaai xoolaha wax ka helo waa munaafiqiinta dhaqankooda falyuqaatil ha dagaalamaan fii sabiilillaahi ilaahay darsiga waddadiisa ha u dagaalamaan ficilku waa laamulamar baa gashay waa mudaaric laamulamar gashay alladiina kuwii faacilku alladiina kuwii ha dagaalamaan yashruuna alxayaata adunyaa nolosha adduunyada ku iibsada bilaakhirati oo inta nolosha adduunyada faraha ka qaadeen aakhira ka doorta alla darti ha u dagaalamaan falyuqaatil ha dagaalamaan fii sabiililaahi alla darti ha u dagaalamaan aladiina kuwa yashruuna iibsaday alxayaata adunyaa noloshii adduunyada bilaakhirati ku iibsaday oo intay adduunyadii faraha ka qaadeen bay aakhira doorteen waman fii sabiililaahi alla wadadiisiiy dartii u dagaalama fayuqtal la dilo aw yaqlib qaalib noqda fasoufa nutiihi waxaanu siin doonaa buu ajla yidhi yuu alla yidhi ajran caiima fasoufa nutiihi ajran caiima waman yuqaatil qofkii dagaalama fii sabiililaahi alla dartii u dagaalama fayuqtal la dilo aw yaqlib qaalib noqda oo adkaada oo guusha hela fasoufa nutiihi allah xadiidkii saxiix ahaa wuxuu u ballan qaaday alla darti ninkii u baxa oo dagaal u baxa laba mid weeye inuu ajri iyo shahiidnimo helo iyo inuu gurigiisii kusoo noqdo isagoo ajrigii haniimo wata oo nabadgelyaa uu kusoo noqdo allah baa u ballan qaaday qofka shahiidka qofka mujaahidka ah allah subxana wataala